أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقن يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين fisqo waa darsigeennii afartanaad saas oo maa kitaabkeennii qadru nadaa almafcuulu macahu insha allahu tacaala maanta mafcuulu macahu keliyaan dhiganaynaa tii alla idmo isagaa waxaa ku war badan leh qaala almusanifu raximahu allahu tacaala walmafcuulu macahu wahuwa ismun fadlatun bacda waawin uriida biha tansiisu cala almaciyati masbuuqatin bificlin aw maa fiihi xuruufuhu wamacnaah kasirtu wanniila wa ana saa'irun wanniila mafcuulu macahu ismun weeyaan fadlatun oo dheeraad ah bacda waawin wow gadaasheedana imaanaya wowdaasoo uriida loola jeedo bihaa wowdaas adtansiisu loola jeedo caddayn cala almaciyati macanimo lagu caddaynayo masbuuqatin taasoo laga hormariyey bificlin laga hormariyey ficilkaasoo yacni aw amase laga hormariyey maa mid laga hormariyey fiihi ay ku sugan tahay xuruufuhu xuruuful xuruuful kad qaada dhagaxa meesha xuruufu lficli wa macnaah kasirtu waniila iyo ana saa'irun waniil kharaja waxaa ku baxay tacriifkiibuu kalafaguraya lafagurid baa bilaabanaysa maxaa bilaabanaya in la lafaguro kharaja waxaa ku baxay bilismi iska daadhe kharaja waxaa ku baxay bidikri lismi albaakaas dhagaxa iska badaayeed kharaja waxaa ku baxay bidikrilismi isim markaana dhi muxuu yidhi ismusamuusan dhihin ismu markaa waxaa ku baxaya alficilu ficilkii baa ku baxay almansuuba ee la kordhigay ficilkaasoo bacdalwaawo gadaashada imaanaya fii qowlika ah laa taakuli samaka watashraba labana watashraba ficilkaas tashraba ah inaan kaa rabno muxuu yahay ismun mansuubun bacda waawin baa rabnaa maxaa ku baxay meeshaas alficlu lmansuubu bacd alwaaw muxuu kala duwan yihiin ficil farqiwaantaas soo ma jeedid kaa horta meesha soo gelimayo kaas markaa mafcuul macahu lama yidhaahdo buu ku yidhi fa innahu kana calaa macnaa aljamci macno jamac buu tilmaamayaa ay laa tafcal haada kaa ha samayn wey macnuhu maca ficlika samayntaada haada kanaa samaynaysa laa tafcal ha samayn haadaa kan ha samayn maca ficlika samaynta aad samaynaysa haadaa kaa yacni laa ta'kul ha cunin asamaka ha cunin haye oo watashraba markaan aa cabaysid hee allaban macnuu muxuu yahay yani adoo caanacabaya adoo caanacabaya kaluuna ha cunin macnaha diid waxa weeye aljamcu baa la diidayaa maxaa la diidayaa al jamcu isu keenid baa la diidaya o marka meesha macna waa yaal maca waa taala soo maah laakiinse maxaa diidaya macadan inay mafcuul macu laga dhigo ficil weeye warka waa ku dhacay soo maa waa yahay liannahu mhm. walaa yusamaa mafcuulan macahu mafcuulu macahuna lama yiraahdo likownihi inuu yahay darteed laysa isman waxaan ismahay waljumlatu baa ku baxday baa dhahaysaa maxay ku cadfan tahay bidikri lismi alficlu baa ku baxay soma jeedid kharaja waxaa ku baxay bidikri ismi alficlu baa ku baxay sooma ahayn yaah waljumlatuna way ku baxday wey jumladii alxaaliyatu ee xaalka ahayd jumladii xaaladda ka sheekeynaysaa iyaduna maxay samaysade ayaduna mafcuulu macahu lama dhihi karo wey fii naxwi qowlika wey jaaa zaydun zeed baa tegay jaaa zaydun zeed ayaa yimaada walxaal buu zadimaaye ashamsu taalicatun ay tahay ma tahay mise maa kee bannaan ashamsu talacat aw ashamsu talaca maadaama fi majaas ay tahay taaniidkaas kee bannaan jawaasu lamrayn haye yaa wujubu taani haye laba masalahan jawaasu taanii jawaasul amrayn iyo wujubu taani bahayna haye yaa ku daray yaa gabdhuhu war malayow ashamsu alacat iyo ashamsu alaca jawaasu taanii miya wujubu taanii miya jawaasul amrayni miya maxaa waaye waayahaye yaa kale yaa haye haye waaya si marka loo eegshamsada waa majaasiyu tacniid laakiinse waxaa jira mar majaasiyu tacniidka ay waajib tahay intaa la raaciyo ficilkiisa ma ahayd mise ma jirin goormay ahayd hadduu faacilku yahay damiir u laabanaya u laabanaya wax ka horeeya muqadam ka horeeya dhadig ka horeeya u laabanayo markaas waajib weeyaan ashamsu talacat waa waajib maxay waajib ku noqotay majaalis weeyaane maxaa yeele faacilka ayaa damiir ah u laabanaya dhadig ka horeeya warkaa ma ku dhacay li'annahu maxaa yeelay wain kaana haba ahaada almacnaa macnuhu haba ahaadee calaa qowlika jaa'a zaydun zayd baa yimi maca tuluuci shamsi qoraxda soo bixideedii la jirankeedii buu yimi yani marka qoraxda soo baxaysa ayuu zaydna yimi saasba macnuhu ahaado macnihii maca habatee laakiinse ilaa laakiine anna daalika arrinkaas laysa bismin magac maaha walaakinahu jumla eeg walxaala shamsu daalacat macnaheedu muxuu yahay zeed markuu imaanaya maxaa soo baxayey soo maca marka maa macnihii maca meesha ma ku jiraa haa laakiinse mafcuul maca ma dhihi karno sababtu maxay tahay jumla taalay isim hee ma yaalo baarak allahu fiik wa lfadlati wa bidikri waxaa ku baxay bidikri lfadla fadla markaan yidhi qaacidada waxaa ku baxaya maa kiibaa baxaya bacda alwaawi wow gadaasheedii maanahayey fii naxwi ishtaraka zaydun wa camrun tusaalaha ishtaraka zaydun wa camrun wowdaas kan gadaasheeda imaanayo camar ah ayaa ku baxay fadladii yacnii fadladaasoo kuma jiro waay isagoo hee shee cali fadlada kuma jiro sababbaa ugu diid fa innahu isagu cumdatun waa tiir jumladu u baahan taha weeye aan laga maarmi karin oo see tiir u yahay faacilba ma ahe ishtaraga ficil haye zaydun alwaawu xarfu camrunna see loo arka marka macduuf oo ma garanaysaa cumda asaa ku hafaayanaya marka qasab maaha cumdanimadu markasta inay faacilta ama habarta qasab maaha si kale cumdo u noqon kartaa waa danday fa innahu isagu cumdatun waa tiir waa lafdhabar maxaa yeeley li'anna alficila ficilkan ishtaraka ah laa yastaqni canhu kama uu maarmo yusma faacil toosoo noqone dee faacil dadban buu u yahay maxay ficilku kama maarmo se uusan uga maarmayn yaa laa yuqaalu lama dhihi karayo ishtaraka zaydun zayd baa wadaaga lama dhihi karo maxaa yeelay lianna alishtiraaka wadaagiddu laa yata'ataa kama dhalato ilaa bayna ithnayn laba mooyaane masalada ma fahamte ficilka ishtaraka ficil ahaantiisa wuxuu u baahan yahay markii ficilka ishtaraka la dhaho in ay ka dhex dhacdo ugu yaraan hee laba qof markaa ku dhacay soomaa wakaa taasaa marka waxay keenaysaa maxay keenaysaa ii sheega in uu camar u baahdo oo saasuu cumdo ku noqday buu ku yidhi wa lwaawi wa waxaa ku baxay bidikri lwaaw wow in meesha ay joogta waxaa ku baxaya maakii baa ku baxaya bacda maca maca gadaasheeda joogay fii naxwi qowlika wayjaaanii waxaa ii yimaada zaydun baa ii maca camrin camr la jirankii wa bacda albaay kii baada ka dambeeyaa ka baxaya fii naxwi qowlika bicituka waan kaa iibiyey addaara biasaasihaa qalabkeedoo dhan ay maca asaasihaa baan kaala iibiyey ileen ba'da waagii aan soo marnay ajruumig maxaan soo sheegnay macaanida ba'da maxaa ka mid ah almaciya soo maa wakaa maca bimacnaa maca bay qaadan kartaa waatan ishtaraytu waan iibictuka waan ka iibi addaara daartaan ka iibi biasaasihaa haye ay maca asaasihaa baan ka iibi marka bacdaasi dee meeshan macnihii maca ma jiraa mise ma jiro wuu jiraa marka inuu macnihii macan jiraahi ka dhalan mayso mafcuul in la dhaho sababtu maxay tahay sababtu maxay tahay babaa joogto wowma joogto babaa joogto wowma joogto warkaa ma ku dhaca horta yuu warkaasi dhacay waaya taa horena waa la midoo macaadii lafteeda haddaed joogto maca looma baahanayna maca macnaheedaa la rabay maca maxaa la rabay maca macnaheedaa la rabay lafdigeeda hee lama rabin oo wow baa lafdi ahaan u joogta wowdaasaa macnihii maxay wadan lahayd macnihii macna wadan lahayd waayahay wa bidikri in la xusay iraadati tansiisi caddayn in la doonayo calalmaciyati lagu caddeeyo waxaa ku baxaya naxwu jaaa zaydun wacamrun baa ku baxaya waa goormadee waxaa dhici karta meeshiinuu wow yaal <laughs> halli baalig halli baalig yaa meesha waxlaydna wow yaal laakiinse macnihii maca aysan wadan marka wowuu yaallaa laakiinse kuma cadda hee macanimo kuma cadda waatan muxuu wowdii inay joogto garanay laakiinse waa qaacida maxaa ku jira ismun fadlatun bacda waawin wowdaasoo uriida loo doonay bihaa atansiisu loola jeedo marka wow kasta lama raba dee wow ma joogtaa layskama raba maxaa la raba wow loola jeedo maca loola jeedo warkaama ku dhacay xagga marka maxaa ku baxaya wowdii aan loola jeedin maca waa tan oo kale wa bidikri iraadati tansiis caddayn maca calalmaciyati lagu cadaynaya in loola jeedaa waxaa ku baxay yani wakharaja kujeeda meesha yaa waxaa ku baxay naxwu jaaa zaydun waa camrun baa ku baxay waa goorma idaa uriida haddii loola jeedo idaa uriida haddii loola jeedo majra alcadfi cadafka wadadiisa haddii laga wado warkaama ku dhaca horta yaa laakiin haddii macaa laga wado dee noqon kartaa jaaa zaydun wa camran way noqon kartaa maca camrin laakiinse tan hadda maxay ka hadla tan muuqaalka lagama fahmi karo xagee laga fahmayaa xagee laga fahmayaa yah masee loo fahmayaa waxaa laga fahmayaa habka qofka suuq hadduu dhaho oran waxaa loo jeedaa cadfi ama waxaa loo jeedaa maciya yani maxaa lagu kala garanayaa qofka iyo ujeedkiisaa lagu garanayaa markaas marka ujeedkiisa ka hadlo oo qaabka weliba loo dhigo ayaa waxaa la fahmayaa cilaabta meesha taalla inaysan miciye ahayn ama he aysan ahayn ishtiraag aysan ahayn cadfi aysan ahayn markaan waa kudhaca horta wa qowlii aan kuuri masbuuqatin laga hormariyey ilaa aakhirihi bayaanun waa cadeyn la cadeynaayo lishardi lmafcuuli macahu la cadeynayo mafcuul macahu shardigiisa oo muxuu yahay shardiga mafcuulu macahu waa kan wahuwa mafcuulu maca shardigiis waxa waaye annahu wariya laabudda waxaa laga maarmaan ah an yakuuna inuu inuuya mafcuulu macahu masbuuqa mid laga hormariyey bificlin ficil aw amase bimaa shay laga hormariyey fiihi ay ku dhex sugan tahay macna alficliyo wa xuruufuhu hayah intabi yaa naa'iman istayqid waaya maxaa kuu baxay marka waxaa shardiya buu yidhi mafcuulu macahu inuu ka hormaro ficilde ama uu ka hormaro wax macna ficil tawiilficil wata ismu faacil wixlaan maala falawalu ka qowlihi tacaalaa ka qowlika walaas sirtu wanniila wa qowlihi fa ajmacuu kulmiya amrakum arinkiina kulmiya wa shurakadiini la jirankeedii kulmiya arrinkiina wey waay oo wowdaasi waa ashurakaakum waa owlmaciyo weeyaan cadaf ma noqon karto waay wowda marka maxay tahan waa mafcuulun waa owlmaciyo weeye sabab walaa yajuusu inuu noqdo macduuf inuu noqdo ma banaana sideedaba ma banaana maxaa kusubuhanaya i mar baan soo dhignay soo dhigma yaa xasuusta ardayga waxaa la dhabaday kitaabka markuu akhrisanayo saddex steeb buu kitaabku leeyay kitaabkadhigan mayno saddex steeb buu leeyahy shiikhu intuusan darsiga kuwa akhrin horta inaad soo fiiriso soo akhrido ma garat tusaalan shan bug baa la ahrinayaa shanta bug soo isha soo mari marka maxaa kuu soo baxaya wax adag wax jilicsanaa fahamtay wax maskaxkaaga baahan hoose ka xariij labo markuu shiikhu marinayana si fiican u dhegeyso markuu shiikhu dhammeeyana muraajice darsigaa waa haysaay markaa waa ku dhacay soomaa wuxuu yidhi fa ajmacuudaas ma bannaana wowda ku jiraa inuu noqdo waawul cadfi maxaa waajib inuu noqdo waawul maciye sabab waatan sababti shiikhu sababta mu sheega maya sababta ma sheegin sababtu waxay dhahaysaa sababtu waxay dhahaysaa laa yajuusu an yakuuna mactuufan horta ma bannaana inuu macduuf noqdo sababtu maxay tahay liannahu kitaabkakitaabka hoos baa ka fiiriya ma qabanayaa soo qaban mayo halkaas waxaan fiican akhriyaday laa yajuusu ma banaana inuu noqdo kownuhu macduumid qorantaa laa yajuusu ma bannaana kownuhu inuu noqdo mactuufan inuu yaha ma bannaana awoodaa la sheegayaa dee iyo waxa ka dambeeya soo maa maxaa u diida li'annahu maxaa yeele xiineedi marka haddaan macduuf ka dhigno shariikun waa mid la wadaaga fii macnaahu kelmadda hor macnaha la wadaaga oo muxuu noqonayaa fa ajmicuu aruuriya amrakum iyo labadooda isu keena taasay noqonaysaa arrinkan marka fa yakuunu wuxuu noqonaya taqdiir markaa ajmicuu amrakum haddana wa ajmicuu shurakaa'akum bay noqonaysaa wadaalika laa yajuus ma banaana arrinkaas muxuusan ku bannaanayn lianna ajmaca kelmadda ajmaca yaah yatacallaqu bilmacaanii duuna dawaad ajmaca waxay ku tacalluqdaa macnaha waxyaabaha aan la arag laakiinse laga warami karo macaanida bay ka sheekaysaa laakiinse shay meel taagan ajmaca looma adeegsado ajmactu mataaci ma dhihi kartid aafahantsomaa waaya marka maxaad dhahaysaa ajmaca tusullita cala almacaani ajmaca xaggee lagu salladaya xagee bay ka shaqaysaa ajmaca cala almacaani macaani waxa weye waxaan muuqaal lahayn waxaan la taaban karin al ma taaban kartaa maya ha haye wixii ashyaadii marka maxaa lagu samayn karaa ashyaada jamaca baa loo adeegsadaa jamaca jamactu mataaci alaabteedii baan kuumiye wa ajmactu amrii arrinkaygana hee waan isu geeyey marka wixii macaaniya aan la taaban karin ajmaca baa loo adeegsadaa wixii la taaban karo sida caagadan oo kaleana jamaca baa loo adeegsadaa markii la kulminayo waa fahamsoomaan hadda marka amrakum arinkiina amr arin meel malta arin wax meel diyaaroo la ah, taaban kara miya yaa maya marka waa macne laakiinse shurakaa'akum kuwii aa ah wax la wadaajinayseen wax meel soo fadhiyo dhagaxuun iyo balaa balaasoma ahayn iyo ma garanaysaa cid ay caabudayeen waa wax maxsuusoo la taaban karo oo magaranaysaa jurmi leh daataa la dhahaa marka daatu marka daatada ajmac looma adeegsan karo warkabaa kudhacay soo maahan taasaa marka waxay keentay shurakaa'akum inaan lagu xirin amrakum aan lagu cadfin haddii lagu cadfo maxay noqonaysaa tusullita sullita ajmac maxaa lagu salliday cala daati oo ah shurakaa mana qaadan karto oo maxaa la dhahay jaamacatu bay qaadan kartaa shurakaa meesha jamactuna kuma taaladee meeshana hee taasaa keenaysa marka wathaani waxa weeye ka qowlika ana saa'iran waniil ana waa muntada saa'irna waa khabarkii waniilna almaiya waniilna waa garanaysaa walaa yajuus ma banaana annasbu in la kordhigo fii naxwi qowlihim kullu rajulin wadaycatuhu amrahu waxaa ka wadaa wadaycatu ay wasancatuhu kullu rajulin qof kasta iyo wadaycatuhu ay wasancatuhu ee farsamadiisu muqtarinaani weeye kuwa isku xidhiira jumladaas lagama dhigi karo buu ku yidhi wowda ku jidhaa hee heede micye sababtu maxay tahay khilaafan lisumeyri hee lisaymari miya lisaymariyana waa khilaafayna sabab liannaka adigu lam tadkun maba aadan sheegin ficlan ficilna maadan sheegin walaa maa shayna maadan sheegin fiihi kusuganta macnalficli xamakaayna ficil ma ka horeeya macnalficil maa ka horeeya marka mafcuul ma jiro meeshan waa wakadaalika sidaasoo kale laa yajuusu ma banaana haadaa laka wa abaaka ma banaana bilnasbi waa abaaka tiraay maxaa dhacay lianna isma alishaarati isma ishaaraha wa in kaana haba ahaadee fiihi dhexdiisa haba ku sugnaadee macna ficli macna ficil baa ku dhex jiree oo ah huwa ashiiru ah de laakinahu laysa fii xuruufihi xuruufta ashiiru hee heede ma wato wey alsmu bacda waaw lmaciya waqad yajibu an nasbuka qowlika laa tanha can ilqabiixi waityaana waminhu qumtu wazaydan wamarartu bika wazaydan cala lasaxi fiihima wayatarajacu fii naxwi qowlika kun anta wazaydan kalaakh wayadacufu fii naxwi qaam zaydun wacamrun lilismi isimkii alwaaqici dhacaya bacdalwaabi dhacaya waadi awowgii almasbuuqati laga hormarinaya bificlin aw maa fii macnaahu xaalaatun baa u sugnaaday sida markaa artifici isim wow ka horeeyo wowgaasna ficil kasii hore markaa aragtid xaaladuu leeyahay iskala boodin xaaladda koowaad an yajiba hee yaa an mid noqonaya an yajiba yah an yuujiba miyaa an yajiba nasbuhu miyaa nasbadiisu inay waajib tahay cala almafcuuliyati lagu nasbinayo mafcuulu macahu mar ay waajibtaha in laga dhigo wadaalika arrinkaasina waa idaa kaana hadduu yahay alcadfu mumtanican hadduu yahay cadafkii haddii ay meeshaas aysan u soo geli karin maxaa u diidaya cadafki inuu soo geli waayo limaanicin macnawiyin shay macnawiya oo qarsoon baa u diidaya aw sinaaciyin ama shay farsamaa baa u diidaya oo dee nuxaadu ay sameeyeen falawalka qowlika way laa tanha can ilqabiixi watiyaana sinaaci wuxuu ka wadaa lafdi dee macnawina waa macnawi macnihii macnihii baa isdiidaya buu ka wadaa macnawi sinaacina muxuu ka wadaa lafdigii waa isdiidaya falawal ka qawlika awal muxuu ka wadaa maanicaha macnawiga ka qawlika way laa tanha can ilqabiixi watiyaana haddaan isku cadfa ka waran laa tanha war ha ka reebin dadka can ilqabiixi ha ka reebin waxyaabaha xunhee ha ka reebin iyo waityaanahu wa ityaana alqabiixi iyo wax xun inay la yimaadaan hee ha ka reebin xagga macnaha waa iskuleyn bay malaysa macnuhu muxuu yahay yaah macnuu waxa weeye laa tanha can qabiixi laa tanha ka reebin can qabiixi ha ka reebin marka muxuu sameeyey nahayta an shari soomaan sharkiiba dadka ka reebta marka hore o haddana wa ityaanahu ay walaatan ha ka reebin can ityaanihi la ha ka marka warkii muxuu noqonayaa horta halleen buu hayaa tan hore maxay leedahay waxa xun dadka ha ka reebin tan kan dambena maxay leedahay inay la yimaadaanna ha ka reebin war horta wuu is yeesha halleen buu qaata horta hal leen ma qaat hal leen oo ah dadkeen waxba laga reebin waaya xagga marka laga fikiriyo hal leen buu leenku hayaa bal fiir war buu doonaay wadaalika arrinkaas lianna almacnaa cala alcadfi laa tanha can alqabiixi wa can ityaanihi ah buu noqonayaaye wa haadaa tanaaqudun waana isburin su'aal baa sheikh la weydiinaya isburintaa ka helaysa maxaa waaye ma hadalka macnihiisa isburinaya mise ujeedkii laga lahaaba isburinaya waa in macnaa la fahmaa haddaan dhahno hadalka sida loo micnaynaya isburinayso isma burinayso maxay halka waas yeesha laa tanha can alqabiix dadka hee waxa xun ha ka reebin wa ityaani wa can ityaanihi iyo inay la yimaadaanna ha ka reebin war is yeesho weeye shay halka haddii layidhah wa isburinaysaa isma burin isburinta la sheegaya maxay tahay isburinta la sheegaya waxaa weeye macanihii qofka hadlayey ayuu ka hor imaanayaa ujeedka qofka hadlaya marka anuu hadlayoaan ku leeyahay laa tanha canilqabiixi watiyaani ujeedkaan ka leeyahay yaah ayaa kelmaddu aysan hee aysan buuxinayn ka hor imaanaysa ujeedkaan ka leeyahay muxuu ahaa dadka xumaha ka adiguna ha imaan baa ka leeya marka maxaa leedaha ujeed macnuu waxa weeye munaaqidka muxuu ka wadaa wahaada atanaaqud muxuu ka wadaa ay munaaqidun lilmacna almuraadi lilmutakalim macnuha saas wey wahaada arrinkani tanaaqud baa ku jira oo tanaaqud waxaa weeye ay munaaqidun waa mid ka hor imaanaya lilmacnaa macnihiibuu ka hor imaanaya almuraadi uu ula jeeday lilmutakalimi kii kii hee kii hadlayay macanuhu oola jeeday buu ka hor imaanayaa weeyaan warkaama ku dhaca horta waaya marka taas marka maxaa diiday maanic ah macnawi xagga lafdi ahaanta haddii waa ityaani la dhawaaq waa la ciraabi karaa caadi waay alwaaw xarfa ityaani baa la dhihi karaa miyaad diidaysaa laakiinse maxaa diidaya maanic ah xaggii macnaha marka kale fahan xaggii ciraabta waa lagu akhrin karaa ciraabtii lakiinse maxaa diidaya xaggii macnaha wa thaani xagga lafdigaana qumtu waan kacay waaydan qumtu anaa kacay iyo waaydun haddaan dhaho waaydun iyo zayd oo maxaan ku cadfay anigoo damiira ba maxaan kusoo cadfay zayd daahira waa lafdi ahaan wax isdiidaya soo maaha ee xagga macnaha lasku cadfi karaa adigiisa waa lasku cadfi karaa maxaa isdiidaya lafdiga adigana damiir baa tahay waxa lagu soo cadfayana waa daahir soo maa iyo wa marartu waan soo mara bika adiga iyo waaydan zayd baan soo mara ama alawalu faliannahu maxaa yeelay laa yajuusu ma bannaana alcadfu in lagu cadfo cala damiiri damiir almarfuuci godan almuttasil ee kor ee xiriirsan ilaa bacda tawkiid ilaa markii la adkayo mooyaane bidamiirin lagu adkayo munfasilin oo he soocan mar adaa rabtid in aad damiir ma garanaysaa muttasila aad wax ku cadafto damiirka muttasilkaa mid munfasiloo la mid ah horta keen kadibna wax ku wuxuu yidhi falaa ma bannaano alcadfu lagu cadfo cala damiiri damiir qaacido weeye damiirka almarfuuci ee godan almutasila ee xiriirsan ilaa bacda tawkiidi markii lagu adkeeya mooyaane bidamiirin damiir munfasilin soocan asaga la mid ah ka qowlihi tacaala oo kale laqad kuntum waxaa ahaydeen antum idinku iyo wa aabbaa'ukum fii dalaalin waa ahaydeen laqad kuntum wa aabbaa'ukum wey marku kuntum wa aabbaa'ukum tumtii mid la ah midaa la keeno munfasil suma jeedid marka munfasilkaasi waa damiirulfasli keliya weeyaanoo tawkiida weeyaan mooyaane waxaan loo keenay keliya lihee licadfi alaabaa'i calaa tum aabbayaasha in lagu cadfahee damiirka tum ah warka makudhac horta baaraka allahu fiik taasaa marka qumtu wazayd markaan dhaho maxaa diidaya in lagu cadfo zayd tu'da yaa kow zayd tu'da waa damiir laba waa marfuuc saddex waa mutasil marka maxaa jumlada meesha taal maxaa ku xoog badan baan idhi miciye in laga dhigo maxay haddii cadfi laga dhigo way kharimaysaayo meesha waxaa ka maqan damiirnu fasligii kala guri lahaa labada haddaan dhihi lahaa ka waran qumtu ana wa zaydun sax wey qumtu tu maxaa la mida ah oo munfasilah ana ana keen qumtu waan istaagay ana aniga iyo wazaydun waa sax laakiinse hadda xaggan maxa ku fiican waxaa ku jira maanic ah maanic sinaaciya ay maanic lafdiya baa ku jira wey tan kalena talow wa ama ahaanii faliannahu laa yajuusu ma bannaana buu yidhi alcadfu cala damiiri damiir in lagu cadfo ma bannaana damiirka almakfuuda ee hoos dhigan ilaa biicaadati alkhaafidi ilaa la soo celiya kii wax hoos dhigay oo inaad tiraa marartu bizaydan marartu bika wa zaydan sax maa maxaa saxan buu yidhi in la yidhahdo marartu bika waa bizayd marka haddaa aragno marartu bika wasiid haddaa aragno caladu waa inaan fahamnaa meesha hee cadaf ma ahee waa miciyo waaye warkamu dhacay maxaa hadduu cadaf u baahan yahay hadduu cadaf noqon lahaa maxaa u baahnaan lahayn xarfu jarki in la soo celiyo waayah wuxuu yidhi marka wa ama aani falaannahu laa yajiisu ma banaana alcadfa calaa damiiri in lagu cadfo damiirka almakfuude lahoosig ilaa bicaadatil aafid ka qowlihi tacaala wacalayha wacala alfulki soo jeed wacalayha maxaa la sheegaya nicmooleydii ayaa wacala alfulki ayaa tuxmaluuna wax ku raranaysaan wey sooma jeedid wa mina naxwiyiina waxaa ka mid ah warkaa marka waxaa qabaysa wey kuufiyiintu waxay qabaan khasaba maaha waa isku cadfi karaa marartu bika baa la karaa marartu bika waa sax yidhaahdeen waa kan uu sheegay wa min annaxwiyiina waxaa ka mid ah man baa ka mid ah lam yashtarid aan shardi ka dhigan filmas'alatayni shayan wax a ah ku xidhno cadfiga ku daaya qumtu wazaydun dhihi karaa qoleysaas yidhahde fa calaa marka qowlka kuwa haddaan ku wadno yajuusu lcadfu cadafuu ku bannaan yahay qumtu zaydun macduufun calaa tu inaad tiraado way ku bannaan tahay marka walihaada qultu saasaa markaa waxaa ku yidhi calal asaxi meesha khilaaf baa ku jiree saasaa maxaa u yidhi calal asaxi fiihima wathaaniyatu waxa weeyaan tarajaxa inuu xoog bato almafcuulu xoog bato macahu cala alcadfi uu ka xoog bato wadaalika arrinkaas naxwu qowlik wayakun anta wazaydan kal akhi meeshan cadaf waa la keeni karaa macana waa la keeni karaa laakiinse maxaa xoog badan macabaa mafcuulu macabaa ka xoog badan tusaalahan biyo kun noqo niyaho anta adiga wasied waxaa noqotaan kun noqo anta adigu zayd wazaydan maca zayd zayd la jirankiisa waxaa noqotaa hee kal akhi walaal oo kale noqo wey maxaa ku diida kan oo cadfi ku xoog badiso maxaa ku xoog badayso mafcuulu macahu cadfiga ku diida waa tan yacnii qaadan kartaa ku leeyahay laakiinse xaa xoog badan mhm. sabab liannaka adigu low cadafta zayd zayd haddaa ku cadafto cala damiiri ku cadafto fii kun ahdee kun oo damiirsa kuma jiro kun anta eeg hadda antadaas hadda maxay tahay haa kun isimkeeda anta waa u qarsoon yahay tani waa fasli saasaa yani fiiri wuxuu u keenay yani eeg arrinkan muxuu suuro gelinayaa inuu cadaf imaan karo laakiin iyadoo sidaa ay tahay haddana waa laga sii xoog badanya cadafkii ma hadda maxaa yeele haddana meel markuu meeshiisi kale soo buuxsaday ayaa haddana meel kale laga soo galay waxaa meesha kale laga so galay maxay tahay waa tan low cadafta calaa zayd zayd haddaa ku cadafta calaa damiiri fi kun lazima waxaa laasim noqonaya an yakuuna zayd zayd inuu yahay ma'muuran in amar la siinayo zaydna in cadafka maxaa loo yaqaanaa ishtiraakul ishtiraakul xukmi soma xukunka meesha in la wadaago baa maxaa lagu yahay baa cadaf lagu yahay dee marka haddaan zeed ku cadfo naantada ku jira kun maxay ka dhigan tahay zeedna inaan amar siiyey de oo aan yidhi kun noqo anta adiga iyo wazeedba noqda amar baan siiy soma jeedid haye arrinkaas maxay keenaysaa wa inamaa waaya wa anta adiguna laa turiidu uma wajeedidba anta ta'murahu inaad sida amarto ma ujeedidba dantaad ujeedkaaga ujeed amar maahee maxay ujeedkaagu hebel baart inaad noqoto inaad ku tiraahdid war heedhe zeed waxaa u noqotaa hee wainamaa turiidu waxaad doonaysaa an ta'mura inaa amarto mukhaadibak sideedaba yaa amar la siin karaa cidka hortaagande soo maa sideedoo kaa maqan tase amar u siinaysaa warkamarku dhacay soomaan wainamaa turiid waxaa ka wadaa an ta'mura inaa amarto mukhaadibka kaa la hadlaysid bian yakuuna inuu ahaado macahu maca zayd inuu noqdo hee kal ahi yacni tusaale ahaan nin safraya oo kale baa tida waryaa orodoo cali la safar cali waa safar geelle cali la safar cali miyaad u amarta macnuu maxaa weeye cid geellaa waxaa ku amraysaa inuu cali la safro macnuhu waa keliya tanna maxaa weeye hebelkan ku hortaagana waxaad ku amraysaa inuu zeed walaal u noqdo warkama ku dhaca horta waa intaade baan yakuuna macahu kal ahi wa qaala shaacir wuxuu yidhi fakunuu aantumuu wa banii abiikum makaana alkulyatayn min adaxaali fakunuu ahaada antum idinku wa banii abiikum maca banii abiikum aabbihiin ragguu dhalay la jirankood waxaa ahaataan idinku yaa fakuunuu noqda antum idinku waxaa noqotaan wa banii abiikum maca banii abiikum aabbihiina caruurtiisa la jirankooda idinku waxaa noqotaan makaanal kuliyatayn noqda booska labada keliyo minada xaaliya ka joogto beeryarada yanihaqa muhima haydaabadshaqa muhima haysaa dhici karto yani sidaas taasi u tahay saasoo kale u noqda waalihim weeyaan marka wa banii abiikum weymaan waqad istufiida waxaa laga faa'iiday min tamhiili tusaalahaygii kun anta aan idhi wasaydan kal akhi aan idhi waxaa laga faa'iidaysanayaa anna maa bacda almafcuuli macahu waxa mafcuulu macahu ka dambeeya yakuunu inuu noqonayo calaa xasabi maa shay mid u qalma qablahu calaa xasabi maa hadba mid suu yahay hee qablahu asaga ka horeeya faqad oo keliya laa calaa xasabihimaa laa maya noqon mayo calaa xasabihimaa hadba labaduu see yihiin yaa ilaahay yaqaan meesha waxaan kugu sii cadaynayaa buu yidhi inay mafcuul macahu tahay waxa mafcuul macahu ka dambeeya oo hadda tusaale ahaan ahaa ee kal akha ah yaa meel hadda mafcuul macahu tahay akhani wuxuu la tirsi noqonaya xagga tirada de wuxuu la tirsi noqonayaa waxa mafcuul macahu ka horeeya fa kun haye anta anta intoo qof waaye hal qof fa kun anta wazaydan kal akhi akhidaasi antee la fil tahay soo maaha anta waa intee qof hal akhna hal waa hadday mafcuul macaw tahay buu ku yidhi haddaysa mafcuul macaw ahayn laakiinse maxaa dhici lahayd zeyd ku soo biiri lahaa kadibna zeyd iyo kani maxay wada noqon lahaayeen laba muhane noqon lahaayeen waata maku leeyahay waqadii sufiida waxaa laga faa'iiday min tamhiili tusaalahayga bikun anta wazayd aan leeyahay kal akhi ana maa bacda almafcuuli maca wa ka dambeeya yakuunu wuxuu noqdaa xasaba ma qablahu buu la mid noqdaa faqad oo keliya laa calaa xasabihimaa yani kan mafcuul ma ku sheegtay iyo waxa ka horeeya isla socda la mid ma noqdo weeyaan wa goorma haddaa ku sheegtay mafcuulahee macahu wa ilaa hadduusa mafcuul macahu ahaynna laqulta waxaa dhihi lahayd kal akhaweyn baa dhihi lahayd haadaa arrinkaas huwa saxiixu weeye wa ciddii ah, cadaysay calayhi arrinkaas cadaysay ibnu kaysaan baa ka mida wa ina simaaca iyo walqiyaasana yaqtadiyaani saasay keenayaande saasay hee keenayaan weye wacan akhfash waxaa laga soo weriyey ijaasata mutaabaqatihimaa inuu baneeyey inay isku waafaqaan qiyaasan cala cadfi weligeeda mafcuul maca macta ha ahaatee cadafkaan u qiyaas qaadanahay akhaweenna waa la dhihi karaa wuxu asagoo ah macahu ah baaraka allahu fiik walaysa bilqawiyi warkaasna war xoog badan hee ahaali waxa wey an yatanajaxa alcadfa cadafkii baa xoog batay wayadcifa waxaa tabardaraya almafcuulu macahu baa tabardareeyey sabab wadaalika arrinkaasna waxay ku dhacaysaa idaa amkana waa hadday suuragal tahay alcadf in wax lasu cadfo hadday suuragal taha wey biqayri dacfin asagoo wax tabardariya aysan jirin filafdi xagga lafdiga walaa dacfin xagga tabartarya inaysan ka macnaa xagga macnaha naxwu qaama zaydun wa camrun qaama zaydun wa camrun hadda ishtaraka meesha ma taal oo maxaa meesha imaan lahaa maanicah macnawi macnawiga soo maade labo maanic lafdiina ma yaalo haye waxaan camarka ahay damiir laguma cadfin markaasoo kale cadafkaa xoog badan sabab li'anna alcadfa ayaa huwa al aslu ah walaa mudacifa wax dadciifiyo hoosu dhigayna ma jiraan sidaa daraaddeed walaa mudacifa wax tadciifiyen lahu ma sugnaanin sidaa daraaddeedna fayatarajaxu asaga ayaa xoog badanaya weeyaan hada bilahi towfiiq sal allah wslm calaa nabiyina mxamed